بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد كتاب في عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني عليه رحمة الله أينو هل كان قبل الله إن شاء الله تعالى darsigii kan ka horreeyeyna waxaynu kaga soo hadallay muqadimo ku saabsan mu'alifka abu cuhmaan isaabuuni noloshiisii iyo kitaabkan aynu guda gelayno insha allahu tacaala wax yar oo macluumaad ku saabsana aynu ka bixinay haatanna waxaan bilaabaynaa kitaabkii kitaabku markaa asaaniid buu leeyahay baaqaana kutubtaad haysataan inay ku qoran tahay ilaa laga gaadhayo ninka kitaabka iska leh ninka yani waxa way cuhmaan isaabuuni inta laga gaadhayo kitaabka sanad baa lagu kala qaatay ninkan hadda taqriiban sanadku uu ka bilaabanayo oo qaadi lqudaat نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي ninkaasi wuxuu ahaa culimmadii qarnigii sagaalaad buu ahaa qarnigii sagaalaad marka qarnigii sagaalaad iyo qarnigii saddexaad aakhirkiisii qarnigii afraad aakhirkiisii iyo qarnigii shanaad qaybtiisii hore oo uu mu'alifku noolaa waxaa u dhexeeya muddo taqriiban afar qarni a udhexaysa afartaa qarni marka kitaabku sanadkii uu sheekha kaga qaatoo ku soo gaadhay ninkan hadda qaadilqudaadka ah baa meesha lagu sheegay ilan wax weye innaga kitaabtoo qoran intaan hello unbaynu laqmaysanaa laakiin saas maahan jirin inkastoo muta'akhiriinta sanadkooda iyaga kitaabta ay ku qaadanayaan hadda wax ku xidhan oo tasxiix iyo tadciif iyo kuma xidhna inta badan laakiin waxaa ku xidhan waa tabarukan bay yidhahdaan sida kutubta mustalaxa muqararka ku ah cilmigii sanadka inuu baaqi ahaado oo weli ummadda u sii jiro bay culimmadu ula qasti jireen saas daraaddeed baa waxaad arkaysaa maalan hadda rag noolo waxaad arkaysaa qiraa'aadka qur-aanka qur'aankao kale sanad ku qaatay baa jira rag hadda noolo waxaa la helayaa saxiixulbukhaari iyo saxiixu muslim iyo sanad mutasil ah ilaa bukhaari ku qaatay baa la helaya waa jiraan macnaha laakiin ijaazaad bay inta badan isaga badbadan tahay marka waa u nooc taqriiban uun sanadka iyo barakaysigiisaa mooyaane laakiin kuma xidhna wixii uun mu'alifka kitaabka ka bilowda wixii ka shisheeya ee sanadka ah bayay ku xidhan tahay yacni tadciifinta ama tasxiixintu laakiin sanadkan ka sokeeya waa sa aan sheegna wey macna wuxuu yidhi marka bismi illaahi araxmaani araxiim rabbi yasir rabbi yasir wa acin bifadlika waraxmatika rabbi rabbigayow yasir fududee buu yidhi wa acin kaalmee bifadlika fadligaaga sababtii iyo waraxmatika naxariistaada sababteed allow noogu fududay oo noogu kaalmay way macnaha maqsuudkan aan gudagelaynay iyo kitaabkan way macnaha ayib akhbaranaa buu yidhi waa ninka markaa ardayga u ah nidaamuuddiin cumar ibnu ibraahiimkan qaadilqudaadka ah ardaygiisii weeye waxa odhanaya akhbaranaa saas macnaha wuxuu yidhi akhbaranaa qaadi lqudaad waxaa noo warramay qudaadda qaaliyada qaaligoodii bidimishqa meesha dimishq la yidhaahdo ninkii yani qulaadoo dhan qaaliga u ahaa nadaamuddiin ahaa waa laqabkiisi cumar ibnu ibraahim ibnu moxamed ibnu muflix ahaa adaydaan haysanin markii la soo gaadho unu iska suga hadalka sheekh ayb cumar ibnu ibraahim ibnu moxamed ibnu muflix ahaa alsaalixiyi alxambaliyi ee saalixiga aha ee xambaliga ahaa madhabkiisu xambaliga ahaa ninkaasaa ii warramay buu ihi ijaazatan idmid idmiddaasoo mushaafahatan af kaga qaadasho ah ama af ku kala qaadasho ah wuxuu ka wadaa ardaygu markuu sheekhiisa cumar ibnu ibraahim ka qaadanayay kitaabka uu ka dhagaysanayay ijaaze ahaan buu kaga qaatay ijaazada waa qaababka xadiiska loo xambaara ama kutubta loo kala qaado nooc ka mida waa ijaazadu kutubta mustalaxa waata lagu sharxay macnuhuna waxa weeyaan waa in uu kuu idmo ninka kitaabka iska leh ama axaadiistuu warinayay ama kitaabkiisaba inuu kuu idmo ku yidhaahdo waxaan kuu idmay inaad iga wariso ijaaza la yidhahda maca almunaawala alijaaza almujarada noocyo badan bay leedahay ayib ijaazada marka laba nooc wey waxaa ka mid ah mid ninka kitaabka iga wari ku leh ee kuu oggolaanaya qoraal buu kuu soo samaynayaa islama joogtaan markaasuu wuxuu ku leeyahay waxaan kuu ogolaaday inaad kitaabkaa hebele iga wariso markaa qoraal buu kuugu yimid marna idinkoo wada jooga baad toos afkiisa uga qaadanaysaa oo wuxuu ku leeyahay waan kuu idmaya kitaabka iga wari midda tooska ahee marka afkiisa aad ka qaadanayso ayaa waxaa la yidhaahdaa ijaazatan mushaafaha saas way midda uu kuu soo qoray waxay u isticmaalaan culimmada xadiisku inta badan waxaa iyada la yidhaahdaa yacni ajaazanii ama ijaazatan bilkitaaba saasoo kale yidhahda saas way macnaha amba'anii fii ma kataba ilaya saasuu odhanaya marka way kala caddaynayaan marka mushaafahatantu wuxuu ku tusayaa kitaabkan horta inuu ijaazo ku qaatay kow ijaazaha ku qaatee ijaazadu mid ay sheekha wada joogeenoo afkiisa uu ka qaatay inuu ahaa ee aynan ahayn ijaazo qoraal uu ku qaatay inaysan ahayn saas manaa ayib qaala wuxuu yidhi isaguna nadaamudiin baa odhanaya akhbaranaa waxaa noo warramay buu yidhi alxaafid baa noo warramay abu cabdillaah muxamed ibni cabdillaahi ibni axmed ibni lmuxibin almaqdasiyi almaqdasiyu baa noo warramay ijaazatan ah, idmid isaga loo idmay ah, isagana idan ahaan buu ku qaatay in lam yakun hadduusan ahayn buu ihi samaacan maqal hadduusan ahayn xogaa sheeki baa ka galay macnaha waxa weeyaan isaguna ijaazu ku qaatay haddayna maqalba ahayn saas way macnaha yacni wuu hubaa inuu ijaazo ku qaatay laakiin maqalkiibuu ka sheekisay marka iyaduna taqriiban maadaama dee maqalkii uu ka shakisan yahay ijaasadani iyaduna waa mushaafac oo tii horay la mid tahayoo sheekhuu toos uga qaatay oo idan baa isagana loo siiyey qaala wuxuu yidhi isaguna ahbaranaa waxaa noo warramay ashaykhaani labadii sheekh baa noo warramay jamaaluddiin ahaa midkood cabduraxmaan ibnu axmed ibnu cumar ibnu shakar almaqdasi alxambali wa abuu cabdillaahi ahaa ka labaadna muxamed ibnu lmuxib cabdullaahi bnu axmed ibni moxamedin almaqdasiyeyni labadaa nin baa ii warramay adiga garoo waxa weeye nadaamuddiin xadiiska wuxuu ka qaad kitaabka wuxuu ka qaadanayaa abu cabdillaahi buu ka qaadanaya moxamed ibni cabdillaah moxamed ibni cabdillaahigaa ijaasu ku qaatay laba sheekh buu isaguna ka qaatay labada sheekh yay kale yihiin waa jamaaluddiin cabdiraxmaan ibnu axmed ibni cumar ibnu shakar iyo abu cabdillaah moxamed ibni muxib cabdullaahi ibnu axmed ibni moxamed labada ninna waa laba ninoo maqdisiyiina way macnaha ayib labadoodaasuu ka wada qaatay labadoodii uu ka wada qaatay baa marka kala duwan oo laba sanad bay kala leeyihiin maadaama ayna labadoodii uu labadiisa sheekh aynan kitaabka isku sanad ku qaadanin labadoodii markuu sheegay inuu ka wada qaatay haddana waa inuu sheego mid walba sanadka gooniya uu kaga qaatay taasuu inoo kala duwayaa marka wuxuu yidhi qaala alwalu midkii hore wuxuu yidhi hadalka ayaa wata hadalkaa weli waxaa wata abu cabdillaahi moxamed ibn cabdillahi baa wata qaala alwalu labadayda sheekh midkooda hore wuxuu yidhi oo ka hore waa kee ya jamaaluddiin waay qaala alwalu midka hore wuxuu yidhi ahbaranaa ismaaciil ibnu axmed ibnu xusayn ibnu muxamed alciraaqiyu samaacan maqlid wuu sheekha ka maqlay w ijaazo marka maaha samaacan mar hadduu ku yidhaahdo bimacnaa waxa weeyaan sheekha ayuu ka dhagaystay saas maana sheekhu ka dhagaystay ijaazo maaha ayib qaala wuxuu yidhi amba'anaa haddaad kutubta xadiidka ku aragto anaa anaa haddaad ku aragto bimacnaa waa amba'anaa oo la soo gaabiye anaa buu inoo qoray saas maanaa qaala wuxuu yidhi amba'anaa waxaa noo warramay abulfatxi baa noo warramay cabdullaahi ibnu axmed alkhiraqi ahaa ijaazatan buu noogu warramay isagana ijaaza ku qaatay ijaazatan ijaasasiin buu noogu warramayoo ijaaze ahaan buu nagu siiyey intaas waxaa iskale labadiisii sheekh midkii hore sanadkiisii waa ayib markuu soo gaadho abulfatxi cabdullaahi bnu axmed alkhiraqidaas markuu soo gaadho khiraqigaas waa ninka kitaabka ka qaadanaya muallifka wiilkiisa halkaas yacni ku baraarugsanaada dabageliskaas uusan idinka fakan yacni khiraqigaas waa ninka asaaniiddu ay isugu imaanayso isagaa marka wuxuu kitaabka ka qaatay aabbihii wuxuu ka qaatay mu'alifka wiilkiisuu ka qaatay oo ah abu bakr cabdiraxmaan ibnu ismaaciilin saabunigaan soo sheegnay ayuu kitaabka ka qaatay marka waynu soo gaari doonaa laakiin sanadkaasi horta halkaasu ku xidhmay sanadkaasi ariiqaasi halkaasuu ku xidhmay oo maalan wuxuu ka soo bilowday qaadi alqudaat nadaamudiin cumar ibnu ibraahim oo macnaha siddeed boqol iyo toddobaatan iyo labadii buu dhintay ninka labaad waa muxamed ibnu cabdillaahi ibnu axmed ibnu muxib oo isagana toddoba boqol siddeetan iyo sagaalkii buu dhintay ninka saddexaad ee sanadkaa ku jira waa sheekhiisa hore oo ah jamaaluddiin cabdiraxmaan ibnu axmed oo isagana dhintay ayib isagaasaa wuxuu ka warinayaa ninka afraad oo dariiqan ku jiraayay ee uu ka warinaya waxa weeyaan ismaaciil ibnu axmed ibnu xuseyn ibnu moxamed alciraaqi oo isaguna dhintay lix boqol iyo konton iyo labadii ayib ninka shanaad miyaa mise ninka shanaad sooma ha ninka shanaad mise lixaad wey ha ninka shanaad ee sanadka ku sanadkan dariiqan ku jira waxa weeyaan isagana abulfatxi wey cabdullaahi ibnu axmed alkhiraqi ninka lixaad baa wuxuu noqon doonaa abu bakar cabduraxmaan ibnu ismaaciil assaabuni dariiqaasi waxa weeye waa imisa nin dariiqaasi waa lix nin waay kaas horta saw qabta ayib kaa markuu ina yidhi buu wuxuuhi waqaala ahaanii ninka labadayda sheekh kii labaad wuxuu yidhi amba'anaa axmed ibnu cabdidaa'im labadiisa sheekhka labaad kee ah abu cabdillaahi maxamed ibnu muxibi baa soo mahayn kaas labaadna dariiqan uu ku warinayaayo axmed ibnu cabdidaa'im buu isagu ka warinaya laakiin axmed ibnu cabdidaa'im yuu ka warinayaa axmed ibni cabdidaa'im wuxuu ka warin doonaa oo uu sheegi doonaa cabdilqani ibni cabdilwaaxid almaqdasi cabdilqanigaasaa wuxuu ka warinayaa khiraqi ka warinaya khiraqigan sanadku isugu imaanayo ayuu cabdilqani ka warin doonaa u fiirsada markaa sheekhiisa axmed ibnu daa'im ah intuusan sanadkiisii inoo dhammaystirin ayuu wuxuu soo geliyey dhexda sanad kaluu soo geliyey ninka soo gelinayana ma aha abu cabdillaahi ma aha moxamed ibnu xibbi ma ahee qaadi lqudaadkana ma ahee waa qaadi lqudaadka sanadku ka bilaabanaya ardaygiisii baan dib ugu noqonayna oo sanadkii axmed ibnu cabdidaa'im isagoon inoo dhammaystirin buu dib inoo celiyey maxaa yeelay sanadkana wuxuu leeyahay dariiq kale oo ka soo bilaabanaya ardayga oo isugu imaan doona axmed ibnu cabdidaa'im isugu imaan doona bal meeshuu inagu celiyay u fiirsada marka wuxuu ihi waahbaranaa waxaa noo warramay almuxadisu baa noo warramay ninkii muxadidka ahaa taajuddiin ahaa muxamed ibnulxaafid ah muxamed ibnulxaafid cibaadiddiin ismaaciil ibnu muxamed ibnu bardas albacli ahaa fii kitaabihi buu nooga warramay ah, fii kitaabihi marka kitaabku uga sheegay macnahu ayib wuxuu dhintay isagana siddeed boqol iyo soddonkii qaala wuxuu yidhi isaguna amba'anaa waxaa noo warramay abuu cabdillaahi baa noo warramay muxamed ibnu ismaaciil ibnu khabaas ahaa shifaahan shifaahan iyo mushaafahatan waa isku mid shifaahan afkaga qaadasho saas way yani yaani waxaa laga keenay bishinta xaggeed markaad bishintiisa ka muuqashaa la qaala isaguna wuxuu yidhi akhbaranaa waxaa noo warramay axmed ibnu cabdidaa'im baa noo warramay ijaazatan ijaasasiin buu noogu noogu warramay in lam yakun hadduusan ahayn samaacan maqal fiirsado marka yacni axmed ibnu cabdidaa'im halkana sooma soo gelin axmed ibnu cabdidaa'im marka laba dariiqba yaa ku imaanaya dariiq waa kii hore oo wuxuu soo mariyey qaadi lqudaadka kitaabku ka soo bilaabanayo wuxuu soo mariyey abu cabdillaahi almaqdasi wuxuu soo mariyey abu cabdillaahi ibnu muxibi buu soo mariyey wuxuu imaanayey axmed ibnu cabdinadiim saasuu ku imaanayay axmed ibnu cabdidaa'im dariiqa labaadna waa taajuddiinka hadda uu inoo sheegay abu cabdillaahi maxamed ibnu saciid ibnu khabaas axmed ibnu cabdidaa'im labadaa dariiq marka axmed ku wada imaanaya ijaazatan buu noogu warramay in lam yakun hadduusan ahayn samaacan maqal wuxuu yidhi amba'anaa waxaan noo warramay labada dariiq markay marka isugu yimaadeen axmed ibnu cabdidaa'im markay isugu yimaadeen axmed ibnu cabdidaa'im isagu dariiqee buu kitaabka ku warinaya markii hore inooma soo sheegin soo ma wuxuu ina yidhi waqaala athaanii anba'anaa axmed ibnu cabdi cabdidaa'im halkaasuu inoogu joojiyey sooma qaybtii dambe muusan inoo sheegin sanadka sooma ayib sanad cusub buu inoo bilaabay sanadkii cusbaa markuu inoo bilaabay buu haddana axmed ibnu cabdidaa'im buu kusoo riday axmed ibnu cabdidaa'im hadda labadii sanad oo isugu yimid shuyuukhdiisii ilaa kitaabka sheekh laga gaadho mu'alifkiisa waa in la sheego marka halkaas waa majmacu sanadayn wey macnaa labada sanad meeshay isugu imaanayaan halkaa wey macnaa axmed baa marka sheekhdiis sheegay wuxuu yidhi axmed marka anba'anaa waxaa noo warramay alxaafidu baa noo warramay cabdulqani bnu cabdilwaaxid ibnu caliy bnu saruur almaqdasi wuxuu dhintay lix boqol waa ninkii caanka ay garanaysaan ee macnaa waxa way iska lahaa cumdat alaxkaam alcumda fi laxkaam kitaabkan yani xadiiska yarkaa imaamkii iska lahaa ayib qaala wuxuu yidhi anba'anaa waxaa noo warramay alkhiraqiyu baa noo warramay samaacan maqal ayuu noogu warramay aan ka maqalnay khiraqigaa marka waad garateen sooma ah dariiqii axmed ibni cabdidaa'im labadii dariiqii axmed ibni cabdidaa'im isugu yimid say u soo socdeen haddana waxay ku soo biyo oo isugu yimaadeen khiraqi bay kusoo dhaceen soo ma dariiqii horena isaguna khiraqi buu ku yimid majmacu lasaniidku marka waxa weeyaan meeshay asaaniiddu isugu imaanayso waxa weeyaan waa khiraqigaas w khiraqi bay isugu imaanayaan abulfatxi cabdullahi bni axmed alkhiraqi oo dhintay shan boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii ninkaasay asaaniidda kitaabku isugu timid isagaa marka wuxuu leeyahay amba'anaa waxaa noo warramay abu bakrin baa noo warramay cabduraxmaan ibnu ismaaciil assaabuuni waa kee wey ninkaas waa mualifka wiilkiisii wa mualifka wiilkiisii kitaabka ka warinaya wey macana ayib isaguna aabihii buu ka qaadanaya wuxuu dhintay fii xuduud khamsami'a tariiqdu hijriga marka ee shan boqol meelhaasuu dhintay ayb qaala wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay waalidii waalidkay baa noo warramay shaykhulislaami ahaa abuu cuhmaan ahaa ismaaciil ibnu cabdiraxmaan ahaa fadakarahu markaasuu sheegay kitaabkii fadakarahudaa wuxuu hadda inoogu xidhay oo uu kitaabkii iyo hadalkii mu'alifka inoogu sheegi waayey wuxuu rabaa haddana sanad kale inuu noo bilaabo ilaan asaaniiddii kitaabku inoo ururinaya macna haddana dib baan u noqonaynaayo waxaan ku noqonaynaa ninkii markii ugu horraysay asaaniiddii wuu inoo soo ururiyey wuxuu isugu keen keenay mu'alifkii kitaabka lahaa mar labaad dib u noqo ardayga kitaabka warinaya qaadilqudaadka ka warinaya baa haddana wuxuu yidhi wa ahbaranaa sanad kale marka wa ahbaranaa waxaan noo warramay buu yihi qaadilqudaad baa noo warramay qaaliyada qaaligoodii cizudiin ahaa cabdiraxmaan ibni moxamed ibni lfuraad ayaa noo warramay alxanafiy ee xanafiga waa ninka caanka ku ah ibnu ibnulfuraad almisri buu caan ku yahay siddeed boqol iyo konton iyo kow gabdhood ijaazatan buu noogu warramay idmid mushaafahatan wuu noogu idmay yacni wuxuu noogu idmay yani wuu noo idmay idankuna qoraal ma ahayne afkuu nooga idmay ayib qaala wuxuu yidhi amba'na waxaa noo warramay maxmuud ibnu khaliifata ibnu muxamed ibnu khalaf almanbaji ijaazatan buu isaguna noogu warramay ah, waa ijaaza lagu wada kala qaadanaya yacni waxa weeye ajaztu laka way waa kuu ogolaaday iga wari kitaabkaa saasaad kitaabka u qaadanaysaa kitaabkii baad qaadanaysaa waad naskhinaysaa waad qoranaysaa muqaabalaad ku samaynaysaa bal inaad wax yani waxa weye wax kaa khaldameen markaad saxato khalaas kitaabkaa waxaad leedahay xadaanii fulaanun baad leedahay amba'anaa dheh amba'anaa ama ahbaranaa ama ajaaza lii saasa macnaha ayib wuxuu yidhi marka ijaazatan isaguna wuxuu dhintay baynu nidhi siddeed boqol iyo lixdan iyo toddobadii mambajigaas qaala wuxuu yidhi amba'anaa aljamaalu cabduraxmaan ibnu axmed ibnu cumar ibnu shakar fiirsada hadda jamaaluddiin sanadkii hore ma ku jiray ya sanadkii hore ku jiray sanadkani wuxuu ka soo dhacayaa jamaaluddiinkaasuu ka soo dhacaya cabdiraxmaan ibnu axmed ibnu cumar ibnu shakarkaasuu ka soo dhacaya saas way macnaha oo macnaha waxa weeye yacani sheekh ardaygiisa abdyani jamaaluddiin ardaygiisa yacni ardo badan buu lahaa ardadii badnaydoo uu lahaa laba ka mid ah dariiqoodii buu kitaabku ku imaanaya isaga marka waxa weeye labadaa dariiqba isagay ku imaanaya bisanadihi buu marka ku wariyey buui amba'ana aljamaalu baa noo warramay cabdiraxmaan ibnu axmed ibnu cumar ibnu shakar ahaa bisanadihi buu noogu warramay qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bisanadihi sanadkiisdi buu noqdo marka isagu hadalkan iskama laha hadalkan waa hadalkii abu cuhmaan isaabuuni kitaabkiia halkaa ka bilaabanaya sanadkiisa marka waynu soo marnay bisanadihi wuu inoo soo gaabiye sanadkiisi aynu dib ugu noqon muxuu ahaa sanadkaasi jamaaluddiin cabdiraxmaan ibnu axmed ibnu cumar ibnu shakar yaa sheekh u ahaa ya la abadan ismaaciil saas waay laba sheekh way soo sheegay soo maa laba sheekh midkood buu ahaa labada sheekh midka horuu ahaa sooma markaasu wuxuu yidhi qaala alwalu ahbaranaa ismaaciil isaga sheekhiisu waa ismaaciil isagiiyo abu cabdillaahi ganshaqiskuma leh sooma marka ismaaciil ibnu axmed caman ya can abi lfatxi cabdullahi bni axmed alkhiraqi caman can abi bakrin cabdiraxmaan ibni ismaaciil bni saabuni caman can abi cuhmaan saabuni qaala wuxuu yidhi marka saas manaa yani bisanadihiida wuu soo gaabiyey maadaama uu sanadkii horay usoo sheegay inuu mar labaad sanadkii kuu tiriyo oo kitaabka dheereeyo ma rabo sanadiibuu kuui waana garantay horay buu usoo sheegay man sidaas w man ayib qaala wuxuu yidhi qaaladaa marka yaa iska leh qaaladaa waxaa iska leh abu abu cuhmaan ismaaciil bni cabdiraxmaan isaabuuni mualifkaa iska leh asaaniidii kitaabka intaasu kusoo dhammeeyey taqriiban waa ilaa afar dariiq dariiqa koobaad waa lix dariiqa labaadna waa toddoba labada dariiqee ka dambeeyana waa lixlix wey macana afarta dariiq buu ku keenay macana ayib oo qaarkood dhexda isugu imaanayaan qaala mualifku wuxuu yidhi abu cuhmaan isaabuuni wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kuu qoraya xuseen halkaas bas halkaa kala qabso marka qaala wuxuu yidhi alxamdu mahad lilaahi ilahay bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigii ahaa waalcaaqibatu cidhibta dambana lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa iska jira ayay u sugnaatay yacni libta iyo liibaanta iyo guushu iyagay ku dambayn wey wa sala allaahu allaha ammaano calaa muxamadin muxamed korkiisa allaha ammaano wa aalihi iyo aalkiisa korkooda waa atbaacda dheh wa saxbihi iyo asxaabadiisa ajmaciina dhammaantoodba amaa bacdu intaa kadib wa sala allahu saan maro badanba soo baraarujinay salliga nebiga sal lay waslam alsalaatu min allahi athanaau wey sida abu caliyat alriyaaxi macnahaasaa fiican ay culimmada muxaqiqiina rajaxayaan in la yidhaahdo salligu hadduu xagga ilaahay ka imaanayo bimacnaa ammaanid wey inuu addoonkiisaas ammaano fi lmala'i uu ku ammaano macnaha malaa'igta iyo mu'miniinta markay ka soo fulayso salaaduna alsalaatu markaa bimacna ducaa baa laga wadaa bimacna ducaa ayay markaa noqonaysaa macnaha marka wa aalihiidana waxaa laga wadaa oo fiican bay leeyihiin meeshan oo kale in la yidhahdo bimacna alatbaac dadka raacay si ummadoo dhan ay ducada usoo gasho saas maqaamu ducaa bay dhahan wa saxbihiina waxay noqonaysaa marka yani waa caطfu khaasin calaa caam saas maana lianna waxa weeye wa aalihii saxaabadu waa galeen markii ummadda laga dhigo ummadda ummatulijaabada marka laga dhigo saxaabadu waa galayaan wa saxbihi waa takhsiisoo gooni baa loo soo saaray waa lilihtimaam wey macna amaa bacdu intaa kadib wuxuu yidhi fa innii anigu halkaa wuxuu ku sheegayaa marka mu'alifku sababtii keentay inuu kitaabka alifo waana waana soo waana soo sheegnay waxbaan ka soo tilmaannay maxaa ku bixiyey kitaabkan inuu alifo abu cuhmaan isaabuuni caleyh raxmatullah wuxuu yidhi fa innii anugu lamaa goortii waradtu aan ku soo arooray aan imid buu ka wadaa aamida tabristaan waddanka dhulka tabristaan la yidhaahdo magaaladiisa aamid markaan imid wa bilaada jaylaan iyo jaylaan bilaadda la yidhaahdo markaan imid mutawajihan anoo u jeeda ilaa baytillaahi alxaraami beydka ilaahay xurmada leh anoo usii socdo sii jeeda markaan waddankaa soo maray iyo wa siyaarati qabri nebiyihi waxaan u jeeday inaan beytka ilaahay eh, yani xurmada leh inaan anoo u jeeda iyo wa ziyaarati qabri nabiyihi nebigiisa qabrigiisa qabrigaa ziyaarashadiisa nebigii muxamedin ah sala allahu calayhi wa calaa aalihi wa asxaabihi alkiraami ee wanaagsanaa halkaa intaasi markay dhacday oo meeshaa aan imid ayaa sa'alanii waxay i weydiisteen ikhwaanii walaaladay fi diini diinka igu walaalo ah waxay i weydiisteen an ajmaca inaan kulmiyo lah oon u ururiyo lahum iyaga fusuulan fasallo oo fii usuuli diini diinka usuushiisa ku saabsan allatii usuushaasoo istamsaka ay qabsadeen bihaa iyada alladiina kuwii madow tegey oo min a'immati diini diintan imaamyadeeda ahaa madax diineedyada ahaa wa culamaa'i almuslimiina muslimiinta culimmadooda ahaa waasalafi salafkii ahaa alsaalixiina ee wan wanaagsanaa wahadow wahaduu haa way hanuuniyeen oo wadacaw way yeedheen annaasa dadkii ilayhaa usuusha xaggeeday ugu yeedheen fii kulli xiinin mar walba wanahow way reebeen oo khalqiga waxay ka wanahow way reebeen camaa yadaadduhaa usuushaa wixii ka hor imaanaya wa yunaafiihaa diidaya waxay ka reebeen arrintaa almuminiina mu'miniinta wada jirkooda isku duubnidooda muminiintii almusadiqiina ee rumaysnaa almuttaqiina ee baqayay wawaalow fi itibaaciha wa caadow fiiha wabadacuu wa kafaruu man ictaqada hayraha wuu wada hadalku yacni waxa weeyaan wuu socdaa weli jawaabtu ma dhicin fainii lamaadaasi weli jawaabteedii sa'alanii ikhwaanii fi diinidaas ayaa jawaabteedii ah sa'alanii ikhwaanii fi diini an ajmaca lahum fusuulan marka waxa weeye arrintan wuxuu ku muujinayaa mu'alifku sababtii keentay inuu kitaabka alifo wuxuu leeyahay markaan imid meesha la yidhaahdo dhulka loo yaqaano tabristaan magaalo ka mido aamid la yidhahdo muxaqiqa kitaabka xaqiijiyey wuxuu leeyahay magaaladu aamiddaasi magaalo magacaalahoo dhulkaa ku taalla lama hayuu leeyahay laakiin waxaa jirta magaalo aamil la yidhaahdo aamil oo meesha daalka allaam ay noqonayso waxaan u malayn buu marka inay yacani khalad dhacayo qasadku u ahaa ujeeddadiisuna ay aamil tahay maxaa yeele magaaladaasaa la yaqaanaayo ku taalla bilaadda tabristan buu leey macna adiga magaaladaa markaan imid buu yidhi bilaadda jaylaanna aan imid bilaadu jaylaan iyo tabristan iyo waa isku mido waa dhul isku dhow saas macnaha waa dhul hadda macnaha wax weeyaan waa dhul aada u ballaadhan oo yacani eeraan koonfurteeda iyo jiba buurahan la yidhaahdo yani jibaalulbarzi ayay macnaha waxa weye dhulka dhaca baddan baxru qaswiin la yidhaahdana macnaha iyadana xagga koonfurta ka xigta adugu waa eeraan dhulkan hadda eeraan iyo afghanistan iyo dhulkan ay iska galaan meeshaasaa la yidhahdaa dhulkaasaa waxa la odhan jiray tabristaan iyo bilaadu jaylaan iyo dhulkaasaa loo yaqaano macnaha waa meeshaa meeshuu ka soo jeedo saas way macnaha khalqi aad u fara badanoo waxaa ka soo baxay dhulkaasi oo culimo ah yacni jurjaan iyo baabil iyo aamil iyo magacyo badan oo macnaha waxa weeyaan magaalooyin badan oo magacaas ayaa ku yaala wuxuu yihi marka dhulkaa markaan imid anigoo usii socda beydka ilaahay xurmada leh yacni marka waxaa ka muuqata inuu u socday yacni waxa weeyaan xaramka inuu soo socday iyo qabrigii nebiga inaan soo siyaarto labadaa arrimood baan u socday buu leeyahy anoo labadaa arrimood u socda markaan meeshaa soo maray baa walaalahay oo diinka walaal iigu ah ayaa waxay i weydiisteen inaan u uruuriyo fasallo usuuludiinka ku saabsan diinta usuusheeda arrintaasaa igu bixisay buu marka leeyahay inaan kitaabkan alifo saas manaa marka codsigaasi walaalaha ka soo gaadhay ayaa ku bixiyey walaalahaasi marka waxa weeyaan waa uun culimmadii iyo dalabatulcilmigii dhulkaa joogay ee danaynayey inay wax ka ogaadaan madhabka salafka iyo ahlulxadiidka madhabkoodii inay wax ka ogaadaan isaga maadaama marka ay tuhunsanaayeen inuu yahay culimmada aqoonta u leh soo maridii uu soo maray bay ka faa'idaysteen markaasay yidhahdeen bal kitaabkaas noo qor intaada naga teg saas maanaa markaasuu kitaabka qoray macnaa fa innii anigu buuhi lammaa goortii waradtu aan ku arooray aamida tabristaan tabristaan magaalada dhulka la yidhaahdo magaaladiisa aamil wa bilaada jaylaan iyo dhulka jaylaan la yidhaahdo markaan ku soo arooray oon imid mutawajihan anoo u jeeda oo u socda ilaa beyt illaahi alxaraam beytka ilaahi xurmada leh anoo u socda iyo wa ziyaarati qabrihi iyo qabrigiisa ziyaarashadiisa iyo wa ziyaarati qabri nebiyihi dheh iyo nebigiisa alle nebigiisa nebigaa qabrigiisa qabrigaa siyaarashadiisa aniga oo u socda nebigii muxamedin sal lla alay wasalam wa calaa aalihi wa asxaabihi alkiraam sa'alanii way weydiisteen meeshaa marka mulaaxadaa ku jirto wa ziyaarati qabri nebiyihi ruuxu markuu ama xaj u socdo ama cumro u socdo ama uu masaajidkii nebiga madiine ku yaallay soo siyaaranayo ama uu baytulmaqdisba u socdo meelaha la ogolaaday in safar loo galo masaajidda waaweyn sida culimmada muxaqiqiintii ay xaqiijinayaan in uu qalbiga gashado yacni qabrigii nebiga siyaaro oo niyada uu ku tagaayay waa khaldanta waa khaldanta macnaha maxaa yeele nebigu sal alla alay wasalam waa kii xadiid saxiixa saxiixaynkii qeyrkood soo saareen cadad saxaabada ka midana laga wariyey waa ka nabigu yihi salawatu rabbi waslamu aleyh laa tushaddu rixaalu ila ilaa alaaati masaajid saddex masjid unbaa sideedaba loo rartaa oo loo safraa masjid alxaraam oo maka ku yaalla masaajidka madiina rasuulka sal lay waslam masaajidkiisa iyo bayt lmaqdis saddex masjid kastoo safar looma aadi karay saas maanaa marka haddiiba masaajidii la diiday qubuurtiina waa a'immada u celi damiirka hore ee ku jira wa xamlihim iyaahum calayha waa saddex damiir wey xamlihim damiirka ku jiraay waxaad tidhaahdaa waa masdarun mudaafun lifaacilihi xambaaristooda yay xambaareen iyaahum addoommadii bay xambaareen maxay ku xambaareen calayhaa usuushii korkeeda ay ku xambaareen arrintaa hawaabkeediina ayadana way heleen intaas way ayib marka kulli mintaasay min hawaabintaasay ku wada ayib wa afdaw way gaadheen a'immadaasi ilaa maa qadamuuhu qubuurtu inay ka awlaysan tahayna waa fahamkii saxaabada ridwaanullahi calayhim iyagaa saas u fahmay saas way ayib marka macnuhuna ma aha siday dadka qaarkood u fahmeen oo u qaateenoo qabriga nebiga lama soo siyaaran kara ma aha kuwa fahamkoodu qalloocsan yahay baa saa wax u qaatay markaase sheekh islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo culimo lamid ay ku tashniiciyeen oay ku been abuurteen oo waxay yidhahdeen waxay diidan yihiin qabriga nebiga in lasoo siyaarto ma saas ee waxa weeyaan tegidda hore iyo qasadka ruuxu uu ku tegayo waa inuu noqdo inuu masjidkii nebiga soo siyaaranayo salawatu rabbi waslamu caleyh lanna niyadaasaa sax oo nas leh markaad masaajidka nebiga tagto salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ood madiine tagto qabriga nebiga soo siyaaro waa mutalaasimayn markaas saas maana marba haddaabaad magaalada madiina tagto siyaaradu waa imaanaysa laakiin qasadka hore niyada aad ku tegayseed ku safrayso taasi yaynan noqonin qabri soo siyaaree ha noqoto masaajidka soo siyaaro saas maana masaajidka soo siyaaro taas macnaa waxa weye ayaa macnahaasa sax ah. ayib waana macnaha ay ula jeedaan sida shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaahi uu leeyahay culimmada qaarkood oy ka soo aroortay yani tustaxabu ziyaaratu qabrihi qaarkood baad arkaysaa tustaxabu ziyaaratu qabrihi laakiin macnuhu ma aha marka horeed safrayso qalbiga iyo niyada kusii qabso isaga u qasad maaha saas manaa ayib arrintaasi marka waxa weeye taqriiban wuxuu ula jeedaa uma jeedo hadda inuu niyada sii gashado oo qalbigiisa intuu ku qabsado uu qabriga aadee laakiin markuu meesha tago uun oo masaajidka nebiga tago uun inuu siyaarto rasuulka qabrigii sal lay sl soo salaamo sidaas unbu macnaa wax wey wataawe sa'alanii waxay weydiiyeen buuhi ikhwaanii walaalahay waxay weydiiyeen fi diini diinka dhexdiisa igu walaalo ah an ajmaca inaan kulmiyo lahum iyaga oon u uruuriyo fusuulan fasallo fasalladaasoo fii usuuli diini diinka usuushiisa ku saabsan diinka usuushiisa waxaa laga wadaa macnaha masaa'ilul axkaamka markii laga reebo masaa'ilul ictiqaadka masaa caqiidada ah marna waxay la almasaa'ilu alcamaliya walmasa'il alcilmiya la kala mar waxaa la yidhahda almasaa'il alcaqadiya mar waxaa la yidhahdaa almasaa'il yani waxa weeye alcamaliya almasail macnaha masail alaxkaam usuul marka waxaa la yidhaahdaa masaa'il lictiqaadka inta badan loo isticmaala saas macnaha ayib taa un bayna u badan doontaa hadalkiisu oo innagii soo sheegnay wax masaa'il lfuruuca oo axkaam ah wuxuu ku keenay laba maslo saddex maslo wasaa'ilaan badnayn buu ku keenay macnaha ma badna ayib an ajmaca lahum fusuulan fii usuuli diin allatii usuushaasoo istamsaka ay qabsadeen bihaa iyada alladiina kuwii madow tegey oo min a'immati diini diintan imaamyadeedii ah usuushan aan meesha ku qorayo waxaa qabsaday oo ku dhegay diintan a'immadeedii a'immada waxa weye waa culimmadii la raacsanaa laga dambeeyey lagu daynayo wa culamaa'i almuslimiina ahaa kuwaa tegay oo yaa ahaa min a'immati ddiin wa culamaa'i almuslimiina muslimiinta culimmadoodii ahaa wasalafi ahaa salafkii alsaalixiina ee wan wanaagsanaa salafku macnaha waxa weeye dadka kaa horreeyo o dhan salaf waa la yidhaha laakiin hadda waxaa laga wadaa salafka waa quruuntii saddexda ahaa quruuntii saddexda ahaa almuraadu bimadhabi salaf waxaa la yidhaahdaa maa kaana calayhi asaxaabatu alkiraam ridwanu ullahi calayhim wa acyaanu ataabiciina lahum biixsaan wa atbaacuhum wa a'immatu diin miman shuhida lahum bilimaama saasaa la yidhaha macnaha yacni dariiqii saxaabada taabiciinta raggii ardadooda ahay wax ka qaatay raggaasi dariiqay isku raaceen oy mareen ayaa la yidhaahdaa yani ariiqu salaf la yidhahda salafna ayagaasaa loo yaqaana salafku laba macnuu leeyahy macno waxaa weeye waa xiqba zamaniya waqti zamanka ka mida rag noolaa salaf waa la yidhaahdaayo waa saddexdii qarnibaa inta badan loo isticmaala qarnigii nabiga sal lla slam qarnigii ka dambeeye iyo qarnigii saddexaad saddexdii qarnina nebigu ammaanay salawatu rabbi waslamu caleyh ayib waxaa kale oo salafi la dhihi karaa oo loo yaqaanaa jidkay kuwaasi mareen kuwa ka dabamaray een jidkoodii midig iyo bidix toona uga leexanin wixii iyagu ay qaateen qaatay walow wakhtigaa haba ka dambeeyeene ayagana waxaa la yidhahdaa culamaau salaf baa la dhihi karaa ilaa qiyaami saacay imaan karaan marka hadday ima joogaan way tageen dibbay ka imaan doonaan kolkaasi waxa weeyaan waa xagga manhajka iyo ariiqa macnaha saas weyaan ayib wa culamaai almuslimiina wasalafi saalixiin ahaa wahaduu way hanuuniyeen a'immadaasi iyo culimmadaasi oo wadacaw way yeedheen annaasa dadkiibay ilayha usuushaa ugu yeedheen intay noolaayeen ayaguna way ku dhegeen dadkana way ku hanuuniyeen wayna ugu yeedheen fii kulli xiinin wakhti walbay dadka ugu yeedhayeen noloshooduba waxay ahayd inay usuushaa taqriiriyaan kutub ka qoraan dadka khilaafa la dagaalamaanoo ummadda uga digaan yani wax weeyaan maaratay ummadda ugu yeedhaan khalqiga ku hanuuniyaan sidaasay ahaayeen buu le macnaha fii kulli xiinin wakhti walba intaa mayna ku gaabsanina wanahaw way reebeen camaa shay xaggii bay ka reebeen khalqiga nahawda mafcuulkeeda waxa weeyaan jumlata almu'miniina waay saasaa mafcuulu ah waxay noqonaysaa marka waa nahow a'immadaasii salafku way reebeen camaa shay xaggii yadaaduha usuushaasi ka soo horjeeda oo wa yunaafiiha diidaya diidaya oo yacni waxa weeye anfinaya wax kastoo noocaasa way reebeen yay ka reebeen jumlata almu'miniina bay ka reebeen muminiinta duduubkooda muminiinta idil buu ka wadaa muminiintii almusadiqiina ee rumaysnaa almu'miniina ee rumaysnaa ah, saas maana yacni waxa weeyaan mu'miniinta wixii rumeeye la yidhi rumeeyey mu'miniintaas oo jidka wanaagsan iyo sunnada inay qaadaan doonaya kuwaasay uga digeen macnaha waxa weeye khalqigana way ugu yeedheen wixii usuusha ka soo horjeedo oo ahlulbidaca ay keeneenna way uga digeen muminiinta way uga digeen ma intaa keliya maya wawaalow waalow waalow way ka weli yeesheen dadkiibay ka weli yeesheen oo way jeclaadeen fi itibaacihaa usuusha raaciddeeday khalqiga ku jeclaadeen oo kaga weli dhigteen ninkii usuusha raaca way jeclaan jireen way ka weli dhigan jireen way soo dhowaysan jireen wa caadow way la collaytameen fiihaa usuushaa sababteed bay dadka kula collaytameen ninkii usuushaa khilaafayna way la collaytameenoo waxay u arkeen nin khariban kolba inta uu u jiro usuushaas ayay inxiraafkiisii iyo dalaalkiisii iyo baadidiisuna xigtaa ruux walbana dee inta uu usuushaa u jiro baa la jeclaanayaa inta uu ka fog yahayna waa lagu nacayaa marka waa usuushii ay ku dhiseen mabda almuwaalaat waalmucaadaat yacni ila waxaa loo baahanya ruuxu markuu dadka nacayo ama cid jeclaanayo inuusan iyo siduu rabo ku salaynine usuul waa inuu ka duulo waa inuu miisaan ka duulo miisaanka marka ay cidday jeclaanayaanna ku jeclaan jireen cidday nacayaanna ku naci jireen oo kaga beri noqon jireen waxa weeyaan waa usuushan weyaan buu le macnaa wa caaduu fiiha wa wabadacuu way tabdiiciyeenoo bidcanimay ku xukumeen bidcanimay ku xukumeen inuu mubtadiciya wa kafaruu way gaalaysiiyeen man ictiqada ciddii ictiqaadisa hayrahaa usuushaa waxaan ahayn wixii usuushaa ka gedisan ciddii ictiqaadisana waxay bidca ku xukumaan iyo waxay gaalaysiiyaan bay ka dhigeen saas way macanaha leanna waa usuul waaweynoo asaaska diinta ku taagan tahay ayib laakiin wuxuu leeyahay mucalliqa kitaabka taxqiijiye wuxuu leeyahay yacni wakafaruu man ictaqada hayraha wuxuu leeyahay hada aliطlaaq hayru munaasib in saa loo ilaaqo munaasib maaha buu leeyahay maxaa yeelay falaysa kullu man ictaqada khilaafa maa jaءat bihi sunna yakfur ruux kastoo ictiqaadiya sunnadu say ku timid si ka gedisan ictiqaadiya ma gaaloobayo ee dad waxaa jira intay ictiqaadiyaan haddana aan gaaloobaynin laakiin qaydka hore markaad fiiriso ila hadalku laba wey wabadacuu wakafaruu buu yidhi wabadacuu wakafaruu ictiraadkani ma imaanayaan umalaynaya markii masalatu tabdiic la fiiriy leanna waxa weeye laba mid usuushan firaqda khilaaftay qaarna bidcay ku xukumeen walow yayna gaalaysiininbe qaarna gaalnimay ku xukumeenoo bidca mukafira oo ruuxa gaalaysiisa kii ku dhacayna gaalnimay ku xukumeen marka waxa weye yani taqriiban sida ii muuqata inuu hadalkaas sawaab yahay baa ii muuqda laakiin wuxuusan ku socon karin hadalkani masaa-isha fiqhiga ah ee uu kitaabka ku keenay sidii usuul ahaanna ugu soo arooriyey sida masaladii masalan aynu sheegnay oo kaleeto yani eh, alqiraa'a khalfa alimaam oo kaleeto ninka khilaafa oo sida maalan isagu sheekhu taqriiriyey khilaafaayey lamana tabdiicinayo lamana takfiirinayo leanna masalada iyadoo lafteedaaba khilaafiye oo saasa iyo salafka dhexdooda taallay ridwanullahi calayh waraximahum ullah marka masaaisha un laga istinooda mooye laakiin masaaisha usuusha ah ee uu keeni doono yaa imaa mukhaalifkeeda inay tabdiiciyeen yaa imaa mukhaalifkeeda inay takfiiriyeen labadaa mid wey macnaa ayib wa axrazuu a'immadaasi way koobeen lianfusihim nafafyaalkooday u koobeen maxay koobeen usuushii baa weli laga hadlaya usuushaas aan kitaabka ku qorayo a'immadaasi naftooday u koobeenoo ayaga naftooday u ururiyeen oo ugu talagaleen waliman cidna axrazuu way koobeen lianfusihim nafafyaalkooda waliman cidna way u koobeen dacawhum ay yeedheen ilayhaa usuushaa ay ugu yeedheen barakatahaa usuushaa barakadeedii bay u koobeen saas maana axrasuuda faacilkeeda barakataha iyo wa khayrahaa khayrkeedii bay u koobeen saas maana yacni naftooda markay qaateen dadkana ay ugu yeedheen ayaga iyo dadkay ugu yeedheenba usuushaas barakadeedii iyo khayrkeedii bay koobteen oo heleen wey macnaha ayib wa axrazuu way koobeen lianfusihim nafyaalkooda waxay u koobeen iyo waliman cid dacow ay yeedheen hum manka ilayhaa usuushaa ay ugu yeedheen waxay u koobeen barakataha usuushaa barakadeeda wa khayraha iyo khayrkeeday u koobeen wa afdaw waxay gaadheen a'immadaas ilaa maa shay xaggii bay gaadheen qaddamuuhu ay hormariyeen oo min hawaabi ictiqaadihim ictiqaadkooda hawaabkiisii ah lahaa ususha ay ictiqaadiyeen saas man wastimsaakihim qabsashadooda hawaabkeedii ah bihaa ususha ay qabsadeen wa irshaadi alcibaadi addoommada hanuunintoodii ilayhaa ususha ay ku hanuuniyeen hawaabkeedii ah wa xamlihim iyo xambaaristii hawaabkeedii iyaahum addoommada ay xambaareen calayhaa ususha ay ku xambaareen u fiirsada wa afdaw ilaa maa qadamuu wixii ay hormarsadeenna way gaadheen markay dhinteen kadib waay oo muxuu yahay waxa ay hormarsadeen min hawaabi ictiqaadihim lahaa ictiqaadintaa ay usuushaa ictiqaadiyeen hawaabkay ka heleen ah waxay hormarsadeen gaadheen kaawey iyo wastimsaakihim bihaa meeshaa waxaa ka xadfan mudaafkii baa ka xadfan wa hawaabi istimsaakihim qabsashadooda hawaabkeedii bihaa usuusha ay qabsadeen hawaabkeedii ah iyadana way gaadheen wa irshaadi alcibaadi iyadana mudaafkii baa ka xadfay wa min irshaadi alcibaadi addoommada hanuunintoodii ah iyo toosintoodii ilayhaa usuushaa lagu toosiyey hawaabkeedii ah ayay heleen wa xamlihim wa min hawaabi xamlihim saasay macnaa wa min hawaabi xamlihim xambaaristooda ay dadka ku xambaareen iyaahum ayaga ah, calayhaa usuushaa korkeeda ay ku xambaareen wa xamlihim waxay ay hormarsadeen humaagaasi oo min hawaabi ictiqaadihim ictiqaadintooda hawaabkeedii a lahaa usuusha ay ictiqaadiyeen markay usuusha ictiqaad ka dhigteen oo qalbiga gashadeen oy dhaqan ka dhigteen oy iyadaa ku dhegeen ayay hawaabkeediioo buuxay ilahay agtiisa ka heleen subxana wa tacala lanna waa ictiqaadka ilahay raalli ka yahy wixii khilaafsanna ilahay subxana wa tacaala ictiqaadaad aan kitaabkiisa iyo sunnada nabigiisa waafaqsanayn wey macnaha wastimsaakihim iyo qabsashadooda hawaabkeedii ah bihaa usuushaa ay qabsadeen wa irshaadi alcibaadi addoommada ku toosintooda iyo ku hanuunintooda hawaabkeedii ah ilayhaa ay usuushaa ku hanuuniyeen oo ay macnaha wax way tuseen wa xamlihim xambaaristooda ay a'immadu xambaareen iyaahum addoommada ay xambaareen calayhaa usuusha korkeeda ay ku xambaareen ayadana hawaabkeedii ah intaasay hawaabkeedii oy hormarsadeen ayay gaadheen oo heleen way macnaa a'immadaas ayb faistakhartu allaha tacaala hadalku xaggee ku xidhay marka hadalku wuxuu ku xidhan yahay fainii lamaa waradtu aamid sa'alanii ikhwaanii fi ddiini soo ma markaan dhulkaa imid walaaladayna i weydiisteen hadalkaa dheer buu soo dhexgeliyey oo a'immadii salafka uu kaga hadlayo iyo ictiqaadkii iyo kitaabka wuxuu ku saabsan yahay iyo mawduuca kitaabka uu kaga hadlay ayuu markaa wuxuu yihi fastakhartu llah ilaahay baanu istikhaaraystay tacaala ku rahay allaanu istikhaaraystay saasay a'immadii salafku ahaan jireen ridwaanullahi caleyh haddii ay shay dimacsan yihiin horta waa istikhaaraysan jireen ah, yani waxa weeyaan waan istikhaaraystay buuri markuu istikhaaraystay waxaa usoo baxday marka inuu kitaabka alifo markaasaa wuxuu yidhi wa uhbitu waan sugayaa fii hada aljuzi juskan dhexdiisa waxaan ku sugayaa waa kitaabku ka wadaa juska maa tayasara wixii fududaada minhaa oo minhaa usuushaa ka mid a ah. calaa sabiili alikhtisaari gaabin jidkeed baan yaan ku dul sugayaa ama calaa sabiili alikhtisaari gaabin jidkeed xaal ay tahay gaabin jidkeeda korkii xaal ay tahay ayaan sugaya maxaan saa u yeelayaa rajaa an yantafica rajo aan rajaynaya an yantafica inay ku intifaacaan bihi isaga ulul albaabi kuwa caqliyada fayow saaxiibka ah walabsaari iyo aragyada qalbiga wallaahu alle subxaanahu nasahnaantiise yuxaqiqu wuu xaqiijin ama yuxaqiqu ha xaqiijiyo addanna malaha xaqiijiyo ilaahay malahayga hay xaqiijiyo wayajzilu wayajzilu yani waxa ha weyneeyo calaynaa korkanaga ha ku weyneeyo almanna galladaysi bitawfiiqi uu nagu galladayso waafajin walistiqaamati iyo toosnaan uu nagu galladaysto aan ku toosnaanno calaa sabiili rushdi toosnida jidkeeda waalxaqi iyo xaqa jidkiisa bimannihi galladiisa alle sababteeda iyo wa fadlihi iyo fadligiisa sababtiisa intaasi markay dhacday baan ilaahay istikhaaro weydiistay salaaddii baan tukaday allahan weydiistay wixii khayr le inuu waafajiyo juskan marka kitaabkan dhexdiisa waxaan ku sugayaa buu yidhi oon ku qorayaa wixii ii fududaado oo usuushaa ka mid a ah. maa tayasara minha meeshaa waxaa inooga muuqda in uusan ku talagelin inuu istiicaab ku sameeyo usuushii ahlusunna oo dhan oo qaarkood uu isaga daynayo leanna wayba iska caddahayba ama muran baaban ku jirinba sida maalan hadda muxaqiq oo kale masaa'il waxaa jirta buu yidhi uusan taabanin maalan aliimaan bilmalaa'ika iyo aliimaanu bilkutub iyo masaa'il noocaasoo kale waxaa jirta uusan u tacarudin buu leeyahy oo usuul ah laakiin waxaa lagaga jawaabayaa aslan lam yashtarit alistiicaab ninkii yidhahda hadda maalan yidhahday saxiix albukhaari oo kale bukhaari wuxuu ku eedaysan yahay intaasoo xadiid oo saxiixa ah buusan bukhaarigii kitaabkiisa ku qorin saas daraaddeed waa khalad bukhaari ka dhacay ma saxsan yahay ninkaas limaada liannahu lam yashtarit alistiicaaba aslan bukhaari maba shardiyin maba dhihinba wax xadiid kastoo saxiixa iga fakan maayo ma dhihinba wixii qaar umaan meesha ku soo aroorin waayo shardigaa wixii ii buuxiyaan ku keenaya imaamku sheekhu marka waxa weeye calaa sabiili alikhtisaar baa waxaan ku keenaya buhi usuushaas juskan waxaan ku soo arorinaya wax ka mid ah wixii uu ka tegey marka wuxuu uga tegey ama way iska caddahay oo muran badan baaban gelin ama macnaha waxa weeyaan yacni waxa weeye sideedu isaga gaabsada macnaha wa uhbitu waan sugayaa buuhi fii hada aljusi juskan dhexdiisa waxaan ku sugayaa maa tayasara wixii fududaada minhaa usuushaa ka mida ah calaa sabiili alikhtisaar gaabin jidkeed baan gaabin jidkeed korkeeda xaalan ku sugnaa yaani anigoo gaabinaya wey kugu dheerayn maayo kitaabkan aad arkaysaan waa mukhtasar waxaad arkaysaan asaniidan iyo cinda salaf mukhtasar wey waa kitaab gaaban wey arday yar yar oo mubtadi'iina loogu talagalay inay xifdiyaan annagana waxa weeye raggii waaweynaa baa karila iska dhaaf arday yar yar ayib calaa sabiili alikhtisaar gaabin rajaa an yantafica meeshaa niyadiisii iyo qasadkuu ka lahaa kitaabka ayuu marka ku sheegayaa waxaan saa u yeelay rajaa'a an yantafica raja aan rajaynaya an yantafica inay ku intifaacaan bihi kitaabka inay ku intifaacaan ulul albaabi kuwa yani waxa weeyaan caqliyada fayow saaxiibka ah. yani caqligoodu dadku fayowyah walabsaari iyo aragyaalka kuwa u saaxiibka absaartu waxa weeye waa aragga qalbiga ilan qalbigu arag buu leeyahay oo xaqiyo baatilka ku kala arko fa innaha laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur qalbigu markuu xaqa iyo baatilka kala garan karo yacni awoodda uu ku kala saari kara ayaa laga wadaa macnaha waxa weeye basarkiisu kaas araggiisu kaasku macna ulil albaabi waalabsaari ahaa wallaahu alle subxaanahu nasihidiisi waannu nasahaynaayo ceeb oo dhan baan ka hufaynaayey yuxaqiqu waa jumla khabariya laakiin bimacnaa dalabiya wey ducaa buu ka wadaa macna wallahu alle subxaanahu yuxaqiqu ha xaqiijiyo addanna malaha allaha ii xaqiijiyo yacni ilaahay sidaan rabo ha ii hirgeliyo waay oo malaha ah kitaabku inaan alifo ii dhammaystirmo laguna intifaaco ayb wayajzilu alla subxaanahu wa tacaala ha weyneeyo calaynaa korkanaga almanna galladda bitawfiiqi waafajin uu nagu galladaysanayo waafajin uu khayrka iyo sawaabkana waafaji wixii khada iyo gafana i garab mariyo taas waafajinteeda alla galladeeda hay weyneeyo oo gallad weyn arrintaa hayga siiyo way wal waalistiqaamati ha nagu galladaysto toosni uu igu galladaysto calaa sabiili rushdi lagu toosnaado hanuunka jidkiisa jidkaa korkiisa lagu toosnaado waalxaqi iyo xaqa jidkiisa jidkaa korkiisa lagu toosnaado bimannihi alla galladiisa sababteed iyo wa fadlihi alla fadligiisa sababtii qultu waxaan ihi marka intaasi waa muqadimo weya hordhac maqsuudkiibuu hadda gelaya mawduuca kitaabka sababtii buu inoo soo sheegay kitaabka inuu alifo keentay wuxuu inoo sharxay mawduuca kitaabku u alifan yahay waana muhim mawduuca kitaabku u alifan yahay ma aha axkaamna ma aha usululfiqina ma aha musalaxna ma aha yani waxa weeye xadiidna ma aha ee wuxuu u alifan yahay usuul اddiin xadii hadduu ku yimaado bimacnaa lilistidlaal buu u keeni aayadii hadday ku timaado lilistidlaal buu u keeni laakiin kitaabka mawduuciisu waa usuul اddiin inoo haray sababtaa markuu inoo sheegay usuushan raggii qaatayna uu inoo sheegay inay culimmadii salafka iyo a'immadii waaweynaa ay ahaayeen ayuu hadda marka maqsuudkiisa gudagelay qultu waxaan idhi wabillaahi alla ayaa adtawfiiqu waafajin ahaatay alla kaalmadiisa ayay attawfiiqu waafajintu ahaatay waxaan idhi asxaabu alxadiidi ah, xadiidka asxaabtiisu xafid allaahu allaha xifdiyo tacaala korhaye axyaa'ahum kuwooda nool waraxima allah u naxariisto amwaatahum intooda dhimatayna allah u naxariistee hee yashhaduuna waxay qiraan oy ka markhaati kacaan lilaahi ilaahay waxay u qiraan tacaala kudhahay bilwaxdaaniyati kelinimo walirasuuli rasuulkana waxay u qiraan birisaalati risaaladii bay u qiraan waalnubuwati iyo nebinimadii ah, allana kelinimada ayay u qiraan rasuulkana risaaladii nebawyaday u qoraan wayactarifuuna rabbahum caza wajalla bisifaatihi asxaabuulxadiid buu ka bilaabay waana u duceeyey asxaabulxadiid la yaa la yidhaahdaa asxaabulxadiid waxa weeyaan hum almutamasikuuna bikitaab illah waalmuttabicuuna lisunnati nabiyhi muxamedin sal lla slam waa dadka kitaabka ilaahay ku dheggan sunnadii nebi maxamedna raacsan ayaa la yidhaahdaa asxaabu alxadiid shahrastani wuxuu leeyahay asxaabu alxadiid waxaayaa lagu magacaabay maxaa yeelay lianna cinaayatahum bitaxsiili alaxaadiidi wa naqli alakhbaari wa binaa'i alaxkaami cala alnusuus walaa yarjicuuna ila alqiyaasi aljaliyi waalkhafiyi maa wajaduu khabaran aw aharan buu ahlulxadiid waxaa loogu magacaabay asxaabu lianna dadaalkoodu wuxuu u badan yahay axaadiidta inay xasiliyaan akhbaarta inay soo guuriyaan axkaamta inay ku dul dhisaan nusuusta oo aayad qur'aana ama xadiid inay axkaamta ku dhisaan qiyaas u noqon maayaan ama qiyaaska midka jeliga la yidhahdo ha noqdo ama qiyaaska midkiisa khafiga ah ha noqday qiyaas ma aadaan inta ay helayaan khabar ama ahar intay helayaan saas maana asxaabulxadiid nimankaasa la yidhahdo yacni waxa weeyaan inta ay aayad qur-aana ama xadiid heli karaan qiyaas ma aadaan ictimaadkoodu marka kuwaa wey asxaabulxadiidka waxaa ka soo hor niman la yidhaahdo ahlura'yiga asxaabura'yiga ahlunadarkaa ka soo hor jeeda ibnu taymiya caleyh raxmatullah isagana wuu sii caddeeyey oo majmuuc alfataawaga macnahaasuu sii sharxay wuxuu yidhi naxnu laa nacni biahli alxadiid almuqtasiriina cala samaacihi aw kitaabatihi aw riwaayatihi bal nacnii bihim kula man kana axaqa bixifdihi wamacrifatihi wa fahmihi daahiran wa baatinan waitibaacihi baatinan wa daahira wuxuu leeyahay ulama jeedno markaan leenahay ahlulxadiidka iyo asxaabuulxadiid ulama jeedno uun dadka ku gaabsadaa xadiidka maqalkiisa iyo qoriddiisa iyo warintiisa intaa keliya kuwa ku gaabsado uun ulama jeedno waxaanse u jeednaa cid kasta oo u xaqnimo leh xadiidka xifdigiisa garashadiisa fahamkiisa daahir iyo baatinba raacitaankiisa xadiidka la raaco lagu camalfalo daahir iyo baatinba dadkaasaa loola jeedaa macnaha waxa weeye adiga waxaa loo baahay inaad fahanto markii asxaabuulxadiid la leeyahay macnuhu ma aha in laga wado mutakhasisiinta cilmiga xadiidka ku takhasustay in iyaga keliya lagama wado ayagaa hormuud ah oo yacni a'imo ah laakiin asxaabuulxadiid iyo ictiqaadkooda marka laga hadlayo lagu fasirayo maalan xadiidkii firqa naajiya lagu fasirayo maalan xadiidkii alطaa'ifa almansuura marka lagu fasirayo asxaabuulxadiidku keliya lagama wado mutakhasisiinta xadiidka ku takhasustay keliya maaha ee waxaa laga wadaa kuwa xadiidka ku takhasusay iyo dadka raacsan oo dariiqadooda ku daba jooga oo a'immada ay u yihiin hadday khusaad yihiin hadday fuqaha yihiin hadday madax yihiin dadka raacsan hadday dadweynaha yihiin dariiqaa iyagu ay qaadeen oo xadiiska nebiga in wax walba laga hormariyo ah dadka ku raacsanna ayaga xukumkoodu leeyahay saas way macanaha ayib ayaga xukumkooda ayuu leeyahay ee mutakhasisiinta keliyada lagama wado saasuu macnaha ka wadaa shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah hadal kaluu leeyahay wuxuu leeyahay hadalka isagoo sii wada shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wa adnaa khaslatin fii haulaai buul asxaabulxadiidka yacni calaamaadkooda iyo khisaasha lagu yaqaano ta ugu hoosaysa waxa weeyaan arrinta ugu hoosaysa waxa weeye waa maxabat alqur'aani waalxadiid waalbaxu canhuma waalbaxu canhuma wa can macaaniihima waalcamal bima calimuuhu min muujibihima fafuqahaau alxadiidi ahbaru birasuuli min fuqahaai hayrihim wa suufiyatuhum atbacu lilrasuuli min suufiyati hayrihim wa umaraa'uhum axaqu bisiyaasati alnabawiyati min hayrihim wa caammatuhum axaqu bimuwaalaati alrasuuli min hayrihim adalaad u qiimo badan wuxuu leeyahay shekhu islam ibn taymiya caleyh raxmat ullah tilmaanta ama khaslada ugu hoosaysa ee kuwaa in laga hela ay laga maarmaan tahay ruux markuu asxaabul ka mid noqonayo waxa weeyaan qur-aanka inuu jeclaado xadiidka nebiga sal ly slam inuu jeclaado baadhistooda inuu isku taxallujiyo macnahooda inuu raadiyo inuu wixii uu ka bartay oo macnahooda ka ogaaday uu ku camal falo saas daraaddeed buu wuxuu leeyahay fuqahada xadiidka ile fuqahada waxaa jira fuqahaau ahli lxadiid baa jira iyo fuqahaau ahlura'yi baa kala jira ama fuqahaau lmutakalimiin fuqahada muxadisiinta rag waxaa jira haddana muxadisiin ah haddana fuqaha ah kuwaasi wuxuu leeyahay yani waxa weeye rasuulka way uga xoog ogaalsan yihiin fuqahada kale waa uga xoog ogaalsan yihiin suufiyadooda ahlulxadiidka suufiyadooda ayaguna rasuulka waa ka raacid badan yihiin suufiyada kale oo su-aal baa meeshaa imaan karto ahlulxadiidku ma suufiyay leeyihi ilan suufiyadu waa laqabkani waa laqab wuxuu noqdayba dad uun munxarifiina ku dhaca waayahan dambe wuxuu ka wadaa shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah hadda ka horna dhowr goor baan baraarujinnay yacni waxa weeyaan eh, maaqaan safaariniyad wuxuu ah wuxuu ka wadaa culimmadii salafka ridwaanullaahi calayhim rag waxaa jiray cinaayo khaasa iyo dadaal gooniya ku bixin jiray nafta taskiyeynteeda iyo zuhdiga iyo dhanka waraca iyo ikhlaaqiyaadka iyo cibaadada badsigeeda laakiin isla markaa mutaqayidiin ku ahaa kitaabka iyo sunnada nebiga sal alay slam kuwaasaa marka la yidhaahdaa suufiyatu ahli lxadiid saasaa la yidhahda kitaabkiisa maalan yani mujalladkan altasawuf ee majmuuc lfataawaga ka mid ah, akhriya yani sida uu kaga hadlay shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah lagama wado marka markuu magacani inxiraafay oo yani waxa weeye niman uun yani waxay haystaanba aan la garanaynin uu magac u noqday kuwaa kama u wado ee wuxuu ka wadaa aimadii salafka raggii jaanibka xoogga saari jiray ayuu ku wadaa suufiyatu ahli iyagu ku wadaa macana saas maana marka ayagaasina rasuulka waa uga raacid badan yihiin suufiyada kale ayib madaxdooduna ahlulxadiidka madaxdoodu xagga siyaasaddii nebigu wax ku maamuli jiray ayagaa uga xaqnimo badan hayrkood madaxdii ahlulxadiidka sida maalan a'immadii afarta ahaa sida maalan eh, cumar ibni cabdilcasiis raggii muxadisiinta ahaye haddana yani siyaasadda qabtay siyaasaddii iyo qaab maamulkoodu waa uga dhowaa waana uga xaqnimo badnaayeen madaxda intooda kale dariiqadii nebigu wax ku maamuli jiray salawatu rabbi waslamu caleyh saas macana wuxuu leeyahay wa caammatuhum axaqu bimuwaalaati arasuuli min hayrihi yacni ahlulxadiidka caamadooda dadweynaha raacsan iyo guud ahaantooduba way uga xaqnimo leeyihiin rasuulka jacaylkiisa dadka intooda kale iyaga uga xaq noqya meeshaa marka waxaa ka muuqata macnaha ahlulxadiidka markii la yidhaahdo waxaa hormuud u ah culimmada xadiidka ku takhasustay riwaayatan wa fiqhan wa camalan wa nashran laakiin waxaa tabac u ah oo raacsanoo xukumkoodoo kale qaadanaya oo ahlulxadiid iyo ahlusunno iyo salafiyiin la dhihi karaa dadweynaha raacsanee iyaga dariiqadooda haya sidaas macnaha ayb qoladaasuu marka ku bilaabay wuxuu yidhi marka waa ka alifay ninkii u baahan inuu faahfaahin dheeraada ka helo alimaam abu bakr khatiib albaqdaadi caleyh raxmat ullah kitaabkiisa sharafu asxaabi alxadiid waa kitaab macnaha waxa wey qayima yani fii mawduucihi wuxuu kaga hadlay ahlxadiidka iyo martabadooda iyo siday u sarreeyaan iyo sida xaqu iyaga ugu kooban yahay buu kaga hadlay sidoo kaleeto alimaam abulqasim ibn abari allaalaka'i kitaabkiisa isagana sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaca yani isagana fasal buu u sameeyey asxaabuulxadiid uu kaga hadlayo oo uu aad ugu ammaanaya macnaha sidaas weyaan ayib qultu waxaan idhi bui wabilaahi tawfiiq asxaabu lxadiidi xadiidka asxaabtiisu xafid allahu allaha xifdiyey asxaabulxadiid marka waynu garannay asxaabuulxadiid waynu garannay waa ariiqii saxaabada iyo taabiciinta iyo aimmadii weynaa dadka haya baa asxaabulxadiid magacaas kale saas aifa almansuura waa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa ahlusunna waljamaca iyagaa magacaa iska leh qolada kale oo dhan erkiisu ku yahay way dhaceen inta kale qolyaha ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo way dhaceen xaqiiqo kuma ah ahlusunna waljamaca laakiin ahlusunna waljamaca magacaasi wuxuu ku rumoobaya asxaabuulxadiid buu ku rumoobaya ayib xafid allahu tacaala allaha xifdiye buu ihi axyaa'ahum kuwooda nool wa raxima allaha u naxariista amwaatahum kuwooda dhintaye hee yashhaduuna way qirayaan lilaahi ilahay waxay u qirayaan tacaala korahaye bilwaxdaaniyati keli ahaan kelinimo oo muxuu keli ku yahay waaxidun fii daatihi wa waaxidun fii sifaatihi wa waaxidun fii afcaalihi daatadiisa keli buu ku yahay oo cid daatadiisa shabahda male u eg ma jirto sifaatkiisa keli buu ku yahay oo sifaadkiisu qaabkay u yaallaan wax u egi ma jiro wax la wadaaga ma leh afcaashiisa keli buu ku yahay oo wax wax la maamulo oo wax la abuuro ma leh waxaad ku dartaa wa waaxidun fii uluuhiyatihi wa cibaadatihi cibaadada iyo caabudiddana keli buu ku yahayoo in cid kale lala wadaajiyo lala caabudo gar ma waa gardar intaasoo dhan baaba waxdaaniyada soo gelaysa saas way macnaha walirasuuli rasuulkana waxay u qireen birisaalati risaaladii bay u qireen waalnubuwati iyo nebinimay u qireen labadaa asal waa labada tiiree diinta islaamka ku taagan tahay usuushan uu soo wada ee kaloo dhan labadaa asal bay ku taagan yihin waxaad garanaysaa fiqhigiisa labada asal maxay yihiin ikhlaasu alcubudiyati lilaah iyo iyo tajriidu lmutaabacati lilnabi sal ly slam laba arrimood inaad qirto allana aad cibaado u qirto aan lala wadaagin nebi maxamedna salawaatu rabbi waslamu aleyh inuu rasuul ahaa oo nebi ahaa inaad raacdana ay waajib kugu tahay inaad qirto labadaa tiir waa labada tiir ee diintu ku taagan tahay labada asal ee diinta dhan bay ku imaanaysa waana labada asalee shahaadateynka labada asalee shahaadateynka way macnaha ayagaasaa marka diintu ka bilaabataa ruuxu markuu soo gelayo iyagaa looga bilaabaa saas way macnaha yani wuxuu khilaafsan yahay alimaam abu cuhmaan asaabuni caleyh raxmat ullah mutakalimiinta iyo culimmada qaarkoodoo ku kadsoomay oo yidhi meesha ruuxa wax looga bilaabo markuu ama islaamayo ama diinta soo gelayo awalu waajibin cala alcabdi waxay yidhaahdeen annadar adoonka marka ugu horreeya waxaa ku waajibaya intuusan wax kale samayn inuu wax fiirfiiriyo ah, fikiro bal samadan fiiriyo oo dhulkan fiiriyo bal xaggan oo rogrog oo markaa kadib maaragtay fiirfiiradaasi waa inay ilaahay ku hanuuniso oo dariiq dheer oo kasaasoo kale abay jeexeen qolo kale waxay yidhahdeen awalu waajibin huwa shaku bay dheheen ah, waajibka ugu horreeya horta addoonka waa inuu shakiyo oo tawxiid baaba laysugu yeedhahaya tawxiid iyo shaki maxaa kala galay fillahi shakun baa meesha taal waxaasoo dhan buu marka waxa weeye khilaafsan yahayo awal waajib oo addoonka loogu yeedhayo waxa weeyaan an yashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah ama mas'alada nadarka iyo ilaahay jiriddiisa waa masale fitri aba ah waa masale fitri ah kullu mawluudin yuuladu cala alfitra waay innii khalaqtu cibaadii xunafaa fajtalathum shayaaiinu can diinihim xadiidkii xadiid lqudsiga fii saxiix muslim marka waxa weyaan masale firiya waay waxaanay mutakalimiinta iyo culimmadan ahlu kuwan macnaha waxa weyaan caqlaaniyiintii dad ku wareerinayaan wax asal lamaba haba labadaa asal baa diintu ku salaysan tahay waxaana kutusaya qur-aanka kutusaya wamaa arsalna min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun rasuul walba kelimadaasa loo soo dhiib jiray cid xaq lagu caabudo ma jirto alla mooye xadiidkii cabdullahi bn cabbaas baad garanaysaan fii saxiixi lbuhaariyi wa muslim markuu nebigu mucaad ibnu jabal u diray yaman u diray wuxuu ku yidhi inaka sata'tii qawman min ahli lkitaab marka ugu horraysa utagto maxay ku bilow baa layidhi ya ma cirka iyo malaha feerfiiriya la yidhi mise shakiya la yidhi maya waxaa la yidhi falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah aw anna moxamedan rasuulullah ayib xadiidkii cabdullahi bni cumar baa sidoo kale kutusaya fii saxiixi lbukhari wa muslim ayda umirtu an uqaatila annaasa xata yashhaduu an laa ilaha ila allah wa anna moxamedan rasuulullah ah, yacni inay ilaahayna u qiraan cubuudiyada oon lala wadaagin nebi maxamedna ay risaalada u qiraan ilaa taa laga helo waxa weeye dadka inaan la dagaalamo lay afray yaa lay amray ibnu xajar wuxuu leeyahy caleyh raxmat ullah waqacat albadaa'atu bihima liannahumaa aslu ddiin aladi laa yasixu shayun hayruhumaa ila bihima labadaa kelimo iyo labadaa asal maxaa loogu bilaabay lianna waxaa loogu bilaabay waa labada asal ee iyaga la'aantood asal kale oo asaxayaba uusan jirin haddaan labadaa asal aan la qirin usuusha kale oo dhan waxba tari maayaan ayagay ku taagantahay diidan dhamma labadaa tiir bay ku taagantahay manaa labadaa asal bay ku taagantahay usuusha kale markaasay imaanayaan macnaha oo masaa kale uu ka hadli doono sifaatullah oo kaleeto maalan yani waxa weeyaan usuusha kale waaweyn masalatu alqada walqadar masalatu alsaxaaba mas'alatu aliimaan iyo macnaha waxa wey tacriifkiisa markaa kadib bay imaan karaan labadan asal markii labadan tiir markii la saleeyo ayay imaan karayaan macnaha wayacrifuuna rabbahum caza wajalla bisifaatihi halkaasaan ku joojina insha allahu tacala mawduuc kale ayuu galay wabillahi towfiiq sal allahuma w sllam cala nabiyina mxamedi wala alih w saxbi wslem